bismi llahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wsali allahuma wslm cala nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd fayqulu alxaafiظu raximah اllahu tacala walimuslimi min xadiidi abi musa radi allahu canh abi musa alashcari ayaa muslim wuxuu ka warinayaa inuu yidhi faaqaama wuu aqimay alfajra salaadii fajr ayuu aqimay xiina waktiga inshaqa uu dilaacay alfajru fajrku uu dilaacay waagu markuu baryay walxaal buu aqimay annaasu dadku laa yakaadu ayna sigaynin yacrifu inay gartaan bacduhum qaarkood bacdan qaarka kale ay gartaan iyagoo dadka qaarma qaarka kale inay isgartaan aynan sigaynin oo ku dhowaanaynin ayaa salaada fajr uu nabigu aqiimay salawatu rabbi waslaamu caleyh xadiidkan iyo xadiidkii ka horeeyey akhirkiisa xadiidkii jaabir ee kan ka horeeyey akhirkiisa waxaa ku yimid wasubxa kaana anabiyu yusaliiha bihalas lafdigan muslim ee abu muusa uu warinayo abu muuse ka warinayaan dhihi lahaa iyo waxaa marka calaaqa leh wasubxa kaana anabiyu yusaliiha bihalas salaada subax mugdi buu ku tukan jiray nebigu sal ly slam riwaayadan muslim ama lafdigan muslimna wuxuu yidhi markuu fajarku dilaaco ayuu aqimi jiray salaada fajarka iyadoo dadku aynan isgaranaynin oo mugdiga darkii dadku aynan isgaranayn labada xadiisba waxay faa'ideynayaan salaada fajar ama salaada subax waktigeeda ugu horeeya waxay soo gashaa markuu fajarku dilaaco waana laisku waafaqsan yahay awal waqti salaati subxi inuu yahay tuluucu lfajr sidaasuu ijmac kusoo gurinaya ibnu mundir iyo eyrkii ayib waxaa kaloo laga faa'idaysanayaa oo labada xadiis way inoo faa'iideynayaan in ay sunno tahay salaada subax in horey loo galo oo fajarku markuu dhashaba horey laga galo iyadoo ay mugdi tahay oo iftiinku si fiican dhulka u iftiimin sidaana waxaa ku tegey jumhuur asaxaaba wataabiciin oo ay ka mid yihiin a'immada afarta ah cumar abubakar iyo cumar iyo cumaan iyo cali iyo saxaabo kaleo aad u fara badan iyo taabiciin badan baa qaba inay sida sunnadaa tahay salaada subax in horay loo galo fuqahadana waxaa madhabkaa ku tegey maalik shaafici axmed isxaaq iyo abu iyo keyrkoodba macna waana sida xooga badan waan u tegi doonaa waxaa xoojinaya salaada subax in wakhti hore la galo inay sunnada tahay oo in la dib dhigo ilaa dhulku si fiican uga iftiimayo in laga fiican yahay waxaa xoojinaya xadiidka abu mascuudin albadri wuxuu yihi ra-aytu rasuul lahi lay waslam salla subxa maratan bihalas nebigaan arkay bu sal lay slam oo mar tukaday salaada subax xilli ay mugdi tahay uma sallaa maratan ukhra faasfara biha mar salaada subax tukaday nebigu sal lay slam wuu iftiimiyey oo xoogaa xilli dhulku iftiimay wuu markaa dambe tukaday uma kaanat salaatuhu bacda dalika bilhalas xataa maat markaa wixii ka dambeeyey salaadiisa nebigu salaaddiisu wuxuu geli jiray xilli ay mugdi tahay ilaa uu ka dhintayna sidaasuu ah uma lam yacud ilaa an yusfira mar dambe kuma noqonin nebigu sal lay aslam salaadda subax inuu iftiimiyo hal mar buu iftiimiyey kadibna wuu ka noqdayo wuxuu daa'imay inuu xilligaas ay mugdiga tahay salaadda uu galo xadiika abu daawud baa soo saaray ibnmundir iyo keyrkood waana xadii saxiixa wey qolaa khilaafsan oon u tegi doonaa xadiidkay deliishadeen laakiin sida sida labada xadiid iyo keyrkood kutusayaan salaada subax in horay loo galo mar alla markii la hulsado in waagu baryey wakhti yar oo la sunnaysanayo ama dadku ay weysaysanayaan mooye dahaaro qaadanayaan mooye in horey loo galo ayaa sunnada macna an raafic ibni khadiijin radi allahu canhu qaala wuxuu yihi kunaa waxaanu ahayn nusalii kuwa tukada almaqriba maqribka maca rasuuli lah sal lay slam rasuulkaan la tukan jirnay fayansarifu markaasuu ka bixi jiray nebigu maydha fayansarifu wuu ka bixi jiray axadunaa midkaya salaaddii maqrib buu ka bixi jiray waalxaal inahu isagu la yubsiru uu fiirinayo arkayo mawaaqica nablihi leebkiisu meelaha uu ku dhacayo muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa soo saaray xadiidka raafic ibnu khadiij wuxuu faa-iideynayaa salaada maqrib iyadana in wakti hore la geli jiray oo qoraxdu saaday u dhacdaba in la geli jiray ayb oo la dib dhigi jiray marba haddii waktigeeda bilowgeeda la joogo oo qoraxda dhacdo la hubiyo horay buu ka geli jiray saa inay tahay waxaa kutusaya salaada oo marmarka qaarkood uu qiraa'adeeda dheerayn jiray nebigu sal l sl waxaa marmarka qaarkood suurat lacraaf inbuu ku tukadayba suuratulcaraf inuu maqrib ku tuko mar suuratu tuur ayadoo marunka qaarkood uu dheerayn jiray ayaa haddana waxay asxaabadu leeyihiin salaadda wuxuu ka bixi jiray iyadoo ruuxu markuu leebka gano meerka meesha leebkiisa ku dhacay uu arkayo dabcan waa xilligaa iftiin tahay sooma leebkaagood gantay meeshuu ku dhacay markaad arkayso waa xilli uu iftiinya xilligaasa salaadda maqrib laga bixi jira macna ayb ibnu mundir wuxuu leeyahay culimmada aan cilmiga ka qaadanay waxay isku waafaqsanaayeen salaada maqrib in la dadejiyo inay fadli badan tahay sidaasaan aniguna qabaa buu leeyahay ibnu mundir waxaana u markhaati kacaya xadiidku salmat bn akwac radi allahu canh wuxuu yidhi kaana yusalli almaqriba ida qarabat ishamsu watawaarat bilxijaab buhari muslim waa soo saaray xadiidka nebigu salaada maqrib wuxuu geli jiray sal lay slam qoraxdu markay dhacdo oy xijaabkeeda isku qariso asturka gasho marka masalaada nebigu waa geli jiray salawatu rabbi waslamu caleyh sidaas iyadana sunna in la dadejiyo wakhtigeeda waynu soo marnay oo iyadana ijmaac wey waa laysku waafaqsan yahay salaada maqribka wakhtigeeda ugu horeeya inuu yahay quruubu shams ah, iyadana waa ijmac khilaaf kama joogo macnaha ayib wa can caaishata radi allahu canha can raafic bni khadiijin radi allahu canhu qaala wuxu uhi kunaa waxaanu ahay nusalli kuwa tukada almaqriba maqribkaan tuka jirnay maca rasuuli sal lay slam fayansarifu markaasuu ka gadoomi jiray axadunaa midkaya oo salaada ka bixi jiray wa inahu isaga oo la yubsiru arkaya mawaaqica nablihi nabliga waxaa layidhahdaa asihaam alcarabiya layidhahda waa leebabka carabiga leebabka ayaa qaarna carabtu samayn jireen qaarna meelo kalea lagu samayn jiray marka leebabka carabtu samayso asihaam alcarabiya loo yaqaano ayaa nabliga layidhahda an caaishaa radi allahu canha qaalad waxay tidhi actama wuu mugdiyeeyey annabiyu nabigu sal lay slam daata leylatin habeen bilcishaai cishi xilliga mugdiga ah oo fiidkii ah ayuu dib ugu dhigay ayb xataa dahaba ilaa uu tegey caamat leyli habeenka intiisii badnaa habeenka badankii ilaa uu tegey uma kharaja kadibna nebigu waa soo baxay sal lay slm halkaa riwaayada waxaa ku jira xataa naama ahlu lmasjid maa qaaluu idin qoray xataa dahaba caamat lleyli uma kadibna kharaja waa soo baxay fasallaa wuu tujiyey saxaabada wa qaala markaa wuxuu yidhi inahu isagu xilligan hadda aan joogno lawaqtuhaa salaada cishaha waqtigeedii wey lowlaa an ashuqa inaan dhibayo haddii lala yahay calaa ummatii ummaddayda korkeeda hadaad doonto xagga horaad ku xidhiyo inahu lawaqtuhaa lowlaa an ashuqa calaa ummatii ama kale go inahu isagu xilligani lawaqtuhaa waqtigeedii wey lowlaa haddii lala yahay an ashuqa inaan dhibo calaa ummatii ummadayda korkeeda inaan dhibo arintaa cabsideeda haddii lala yahayna wakhtigeeda kanaan ka dhigi lahaa laga dhigi kara jawaabta dib aa laga qadari kara waxa uu xadiidka muslimin muslim baa weriy lafdigaasi waa lafdiga muslim xadiidka sidoo kale bukhaari baa soo saaray xadiidku wuxuu ahaa nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh habeen buu salaada daahiyey cisha falam yakhruj xata qaala cumar nebigu ma soo bixin oo salaaddii uma soo bixin ilaa cumar ka yidhi naama annisaau waasibyaanu yaa rasuul allah rasuulka ilaahayo caruurtii iyo dumarkii waa seexdeen fakharaja rasul lahi sal lay waslam markaasuu nebigu soo baxay markaasaa wuxuu ku yidhi dadkii masaajidka fadhiyey markuu ku soo baxay maa yantadiruhaa axadu min ahli اlardi kayrukum dadka dhulka korkiisa hadda ku nool cidaan idinka ahayn oo salaadaas sugahaya ma jiro wey wadalika qabla an yafruwa alislaamu fi nnaas waxayna ahayd xilligaas intuusan islaamnimadu ayna ku faafin dadka dhexdooda oo dadku ay macnaha muslimiintu iska yaraayeen yuu hadalkaa nebigu yihi salawatu rabbi waslamu caleyh yacni salaad cisho cid u fadhido hadda sugaysa dhulka korkiisa idinkan baa ka jira buu nebigu yuri salawatu rabbi waslamu caleyh xadiidkaasi marka isagana waxa uu macnaha waxa way faa'iideynayaa salaadda cishaha inay sunno tahay in la dibdhigo xilligeeda ay soo gelayso waa kaan soo marnayoo waxay soo gashaa markii uu tago shafaqu ma guduudku markuu tago ama cawaweertu markay tagto baa waqtiga salaadda cishuhu soo gala waqtigeeda ugu horreeyana waa kaa laakiin sida sunnaday ku fadli badan tahay waxa weye in dib loo dhigo ilaa uluث leyl ilaa nisfi leyl saasay ku fadli badantah xadiidka nabigaana laga qaadan inahu lawaqtuha lowlaa an ashuqa calaa ummatii dibdhigeedaasi inay ku fadli badantao wakhtiga mustaxabka ay tahay in la tukado inay wakhtigaa dambe tahay ayaa waxaa qaba cabdulahi bni cabaas iyo cabdulahi bni mascuud fuqahadana waxaa ku tegay maalik abu xaniifa shaafici iyo abu thawr waxay leeyihin marka xadiidkani wuxuu khasisayaa axaadiista ku soo aroortay salaadaha waktigooda ugu horeeya in laga tukado inuu fadligu ku jiro waa saasaan dhahaynaa allahuma salaadii nas gooniya ku soo arooray digdhiggeedu inuu fadli badan yahay mooye sida maalan salaadda cishahoo kale sooma marka xadiidkani waa khaas axaadiista ku soo aroortay awal waqti inuu fadli badan yahayna waa caam waalkhaasu waalcaamu yuxmal cala alkhaas yuqadam alkhaas cala alcaam marka bikhusuusi salaati alcishaa sada fadliga badan waa sida shardi waxaa ah oo istixbaabkiiyo sunnanimadiiyo fadligu uu imaanayaa marka aynan dibdhigeedu keenaynin inay dadkii ku dhibaatoonayaan hadday mashaqo iyo dhib keenayso markaas waa in horay loo tukado maxaan ka qaadanayna waxaan ka qaadanaynaa lowlaa an ashuqa calaa ummatii ida kaana hunaaka mashaqa markaa waxaa fadli badan tacjiilkeediiyo dadajinteeda waxaa kaloon ka qaadanayna xadiidkaynu soo marnay xadiidu jaabir ida ra'aahum ijtamacuu cajala waida ra'aahum abطa'uu aara mar walba wuxuu muraacayn jiray nebigu salawatu rabbi wasalaamu caleyh dadka iyo macnaha waxa weeyaan siday kolba duruuftoodu nebigu sal lay slam kusinan jir axaadiista kutusaysa macnaha waxaa ka mid a xadiidka abu barzat alaslami oo marfuuca wuxuu yidhi abu barzat alaslami nebigu sal lay slam kaana yastaxibu an yuahira alcishaa alatii tadcuunaha alcatama nebigu wuxuu jeclaan jiray inuu salaadda cisha dibdhigo waana midda aad ku magacowdaan ama ugu yeedhaan catamada muslim ibnu mundir baa soo saaray xadiidkaas xadiikaas iyo xadiikan aynu dul joogno labaduba waxay khasisayaan axaadiistii caamka ahayd saasman an caihaa radi alahu canha qaalad waxay tii actama wuu gudculeeyey ama wuu mugdiyey ama wuu fiideeyey fiidkiibuu u dibdhigay xilli dambo ayuu u dibdhigay anabiyu nebigu sal ly slam daata leylatan bilcishaa xataa dahaba ilaa uu tegay caamatu leyli habeenka intiisii badnayd caamatu leylka waxaa deliishanaya culimada qabta bacda nisf leyl inuu ceshihii wakhtigiisa sii jiro oo waxay leeyihiin caamatuleyl waxaa la yidhahda habeenkii intiisii badnayd baa tagtay marka kadib nebigu salaadda galay taa waxaa laga qaadanayaa salaaddii nebigu qaarkeed inay nisfu leyl kadib dhacday ibnu mundir baa saa u doodaya oo kitaabkiisa awsadka ah masalada aada uga niqaashaya wuxuuna leeyahay bacda nisfi leyl salaadii ceshuhu waa sii jirtaa isagu rajaxaya saas way maanaa ayb uma kadibna kharaja waa baxay fasalla wuu tujiyey wa qaala wuxuu ihi inahu isagu la waktuha wey lowlaa an ashuqa calaa ummatii ummadayda inaan dhiba haddii lalayahay yani haddaanan ka baqayn ummadda inaan dhibo wacan abi hurayrata radi allahu canhu qala wuxu hi qaala rasuulu lahi sal lay aslam rasuulku wuxuu yihi idaa goortii ishtadda uu daraado alxaru kulaylku kulku markuu daraado oo qoraxdu aad u kulushahay faabriduu qaboojiya bisalaati salaada qaboojiya salaada qaboojiyo xiliga ay kulaylku aad u daran yahay kadib dhiga wey ilaa waxoogaa hawadu qaboobaysa maxaa yeele fa ina shiddat alxari kunka daraantiisa ama kulaylka daraantiisu min fayxi jahannama jahannama gufaaceeda ayay ka ahaatay ama faafideeda ama neefsigeeda faaxay ruux baa la ydhahdaa fayxa waxa la bimacna alintishaar wtanafus ah, jahanamoo neefsatay wey muttafaqun calayhi xadiidkan waa la isku waafaqsanya buhaari muslim waa soo saaray ayb min fayxi jahannama waxaa laga wadaa sida axaadiista kale nebigu ku sugan salawatu rabbi wasalaamu caleyh xilliga ay qoraxdu aada ugu kulushahay ee jilaalka ah xilligaas naarta jahannamo qaybteeda kulaylka ah ayaa waxoogaa neefsata oo laga neefiyaa marka neefsigeedii weeyaan wax caalamku la gubanayo wax yaroo yani laga sii daayo waay xilliga qaboobaha ah ee loo yaqaano shtaaga ee meelaha qaarkood uu barafku ka dhacayana ayadana jahanamo qaybteedii qabowga ahay oo neefsatay wey xru neefsiga loo ogolaaday sidaas way macnaha ayib marka xadiidkani wuxuu inoo faa'iideynayaa salaada duhurka xilliga kul ku jira ee kuldhulku hawadu kulushahay inay sunno tahay waktigeeda hore in laga dibdhigo isaguna wuxuu khasisayaa axaadiistii awalulwakti inay fadli badan tahay sheegaysa waxaa laga soo reebayaa salaada duhurka xilliga kulaylaha ah iyadana sida sunnada mustaxabka ah waxa weeye fadliga badan in kolku intuu jabayo wax yar salaada dib loo dhigo sidaas maan xadiidkana laga faaidaysana jumhuur ahlilcilmi baana sidaa ku tegey oo masaladaa qaba qaarna waxay leeyihiin ibraadka iyo qaboojinta xilliga noocaas waaba waajib bay dhaheen ayib maxaa yeelay amarkana wuju faaideynayn man ayb xadiidkan kama hor imaanayo iskama hor imaanayaan xadiid muslim uu soo saaray min xadiidi khabaab khabaab wuxuu leeyahay shakawnaa ilaa rasuli sal lay slam xara ramdaa fii jibahina wa akufina nebiga waxaan uga sheeganay salawaatu rabbi wasalam aleh uga dacwoonnay cagagubiyada kulaylkeeda oo wejiga naga iyo iyo iyo gacmaha naga markaan wejiga ku sujuudayna markaan gacmaha dhulka dhigayno xagga gubyada iyo gubashada aan gubanaynaan uga sheeganay falam yushkina dacwadanadii nebigu ma qaadin salawatu rabbi waslamu aleh waxba kama soo qaadin marka kulaylka noocaasa bimacnaa nalooguma cudurdaarin waayo ayb bal waxaa sugan inuu nebigu yidhi salluu salaata liwaqtiha salaadda waqtigeeda tukada xadiidka khabaab iyo xadiid kale marka iskama hor imaanayaano waxaa laga yaabaa inay codsadeen xilligaa loo dibdhigayo xilli ka sii laanna xilliga qoraxdu kulushahay xilliga dhulku qaboobo oo caradu qabowdo oo lugtu ay qaban karto gacantu qaban karto waa xilligee ya waa xilli dambe oo ama casar soo dhawey ama casar soo galay ta loo diiday xadiiskan marka nebigu uu u diiday waa taas amaa in wax yar salaada dib loo riix salaada duhur waa xadiiskana ku saabsan labada xadiis marka kama hor imaanayaan ibnu mundir baa jawaab kale ka bixinaya xadiidka khabaab ibni arata oo iswaafajinaya xadiidkan iyo kan kale oo wuxuu leey waxaa dhici karta nebigu intuu wakhti u diiday inuu haddana u ruqseeyey waa xadiidkan abu hureyra ruqsada kutusay buu le manaa ayb weliba wuxuu masaladaasi macnaha u xujaysanaya xadiid muqirat shucba radiallah can laga warinayo wuxuu yidhi kunaa nusalii maca nabiy sal lay slam bilhaajira nebiga waxaanu la tukan jirnay salaada duhurka harkii haajirada waa xilliga yani maalin harka wey macnaha ayb markaasaa nebigu wuxuu nabi yihi sal lay waslam abriduu bisalaa faina shidat alxari min fayxi jahannam xadiidkan wuxuu kutusayaa inay markii hore kulayl ku tukan jireen sooma ayb kadibna nebigu yidhi qaboojiya xadiidkan khabaab marka waxaa lagu xambaari karaa inuu ahaa xilligii ay kulaylka ku tukan jireen ruqsada la siinin ruqsaduna ka dambaysay oo dub ka timi xadiidka muqiira fasiraya xadiidka muqiirana waxaa soo saaray axmed ibnu maajah ibnu xibbaan ibnu mundir baana sidaa u tawjiihinaya waana tawjiihin aad u qiimo badan wa can raafic ibni khadiijin radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sal lay waslam rasuulku wuxuu yihi asbixuu waa bariisiya bisubxi subax iftiimiya wey macnaha maxaa yeele fainahu isaga iftiiminta ayaa acdamu u weyni badan liujuurikum ajriyaalkiinne salaada subax xilli iftiin ah iftiin ka dhiga maxaa yeeley sidaasaa ajiradiinna u weyn ajirinaassaasa u weyn rawaha waxaa wariya xadiidka alhamsatu shantii baa warisay kadalika bayhaqi iyo daarimi way soo saareen iyaguna wasaxaxa waxaa saxiixiyey xadiidkan atirmidiyu baa saxiixiyey wabnu xibbaana iyo ibnu xibbaan ayb xadiidkan tirmidi iyo ibn xibbaan baa saxiixiyey kadalika waxaa saxiixiyey ibn qaطaan abulxasan ibn qaطaan alfasi ibn cabdilhaadi alimaam azaylaci sanadkiisana waxaa ka dhigay jayid ka dhigay alcuqayli ibn xajar caleyh raxmat ullah isaguna wuxuu tasxiixintiisa ka guuriyey can hayri waaxidin kama fii fatxi ilbaari xadiidku marka waa sugan yahay xadiidkan waxaa deliishaday asxaabu ra'yi oo xanafiyada iyo tawri iyaa daliishaday waxayna u daliishadeen salaada subax in mugdi lagu gala ma ahe waxaa sunnaa bay dhan oo fadli badan in la dibdhigo inta dhulku ka iftiimayo waxay ka soo horjeedaa ra'yigii aan jumhuurta inay qabaan kusoo sheegna sooma axaadiisteena soo mar ra'yigaas ka horjeeda xadiidkana daahirkiisa waxaad mooddaa inuu ka hor imaanayo xadiistaas ayib kan marka waxaa qabsaday xanafiyada oo madhabka xanafiga qaba waad arkaysaan masaajidda ay hindidiiy ku tukadaan ama gacanta ku hayaan malaa xilligaan salaada ka baxayno salaada subax bay aadaamaan xilli dhulkuwa iftiimayba laba salaadood bay madaahibta kaleo dhan kaga gedisan yihin salaada casarka oo salaada casarka imaam abu xaniifa wuxuu ku tegey waktigay soo gelaysay inuu yahay idaa saara dillu kulli shayin milayhi haygii iyo hooskiis shayga hooskiisu markuu ku laban laabmo bay salaada casarku soo gashaan bay qabaan xalafiyadu saas daraadeed ba arkaysaa waktigiioo dhintay ayagoo masaajidooda ka adaamay xadiina ku kari msyani ah, mutacasibo wa madaahibta dadka atbaacdooda ah, xanafiyada wax ka tacasu badan ma jiro salaada subaxna waa sidaasoo kale lakin salaada subax waxoogaa waa ro yihiino xadiid cuskadeenba oo ay deliishadeen macnaha ayb xadiidkan waxaa khilaafsan jamhuurtaa khilaafsan saan soo marnay maalikiyada shaaficiyada iyo xanaabilada oo waxay qabaan salaada subax in horey loo galo maxay kaga jawaabeen xadiidkan marka waxay kaga jawaabeen asfiruu ama asbixuu kaa tidhaahdaba waxaa laga wadaabay dhaheen salaada subax markaad gelaysaan xilli aada hubtaan inay waagii barye ha noqdo ah, macnaheed waxa weye idinkoon shakisnayn inuu waagii baryey xilligaa salaada gala oo idiin caddhaha inuu waagi baryey ee macnaheedu ma aha xilliga hore ee salaadu soo gashay kadib dhiga lagama waday dheh sidaana waxaa maray culimo uu ka mid yahay shaafici axmed iyo isxaaq macnahaasay ku fasireen alimaam ibnu lqayim caleyh raxmatullah isagu wuxuu ku fasiray iyo bacdu ahlilcilmi asfiruu ama asbixuu bisubxi waxaa laga wadaa buu yidhi iطaalatu alqiraa'ati fi salaati subxi xataa yusfir salaada in qiraa'adeeda la dheereeyo ilaa waagu ka iftiimo waxaa laga wadaa marka asbixuu bisubxi ama asfiruu bilfajri waxaa laga wadaa qiraa'ada dheereeya ilaa dhulku si fiican uga iftiimo sidaasay ku fasireen waana tafsiir sax noqon kara saas man waxaana umarkaas ka nebigu salawatu rabbi waslamu aleyh salaada subax salaadaha kale waa ka gedisnaan jireenoo qiraa'adeedu waa dheeraan jirta somaynaan soo marin sitiin ilaa mia waa kaan soo marnay labada xadiika marka waxay isku waafaqayaan salaada wuxuu geli jiray bikalas xilli ay mugdi tahay buu geli jiray wuxuuna ka bixi jiray xilli dhulku iftiimay oo intuu qiraa'ada dheereeyuu ka bixi jiray xilli dhulku iftiimay xadiikani marka wuxuu ka hadlayaa xilliga salaada laga baxayo xadiikii bikalasinna wuxuu ka hadlayaa xilliga salaada la gelayo iskama hor imaanayaan marka ama asfiruuda waxaad ka dhigtaa sida aan horoon marno xilligaad salaada gelaysaan xilli waagii inuu barya aad hubtaan ha noqdo iskama hor imaanayaan markaa culimada qaarkood waxay ku fasireen xadiidkan tafsiir kaloo macquul noqon kara oo ah xilliga dayaxu jiray caddada uu yahay xilliga caddada ah inta badan fajar kuma muuqdo ila dhulku iftiimi ubaa la gata marka xilliga caddada ah ee dayaxu jiro ilaa waagu baryo hubsataan inuu waagii baryey salaada ha gelina marka xilligaasi khaas ku tahayo ishkaal imaan kara culimada qaar baa qaba adiga xadiisu iskama hor imaanayso ra'yigaa ay xanafiyadu ku tageenna waa ra'yi daciifa weye oo tabar daran wey man sawaab waxa wey madhabka ay mareen ay jumhuurtu mareen ayb masalada ku saabsan xadiidka hore oo ku saabsan xadiidka hore ee abridu bsalaati faina shida alxari min fayxi jahanam waxaan ka almaanay shaaficiyada alimaam shaafici aleh raxmat lla fi lum asagu tafsiil buu gelinaya tafsiilkaa uu gelinayana waa tafsiil marduud ah waxaana radiyey ibnu mundir awsadkaad ugu laabanaysaan yani wuxuu kala qaadaya dadka laleeyahay salaada duhurka xilliga kuleylku jiro dibdhiga wuxuu leeyahay dadka dibdhigaya waa imaamka dadka la tukanayana ay ka imaanayaan meelo fogfog laakiin haddaad keligaa tukanayso ama dadka kula tukanayba isku meel aad joogtaan ama gurigaagaba aad ku tukanayso markaasi wuxuu leeyahay xataa hadday kulayl tahay sunno maa in la dibdhigo ibnu mundir wuxuu yihi tafsiilkaasi daliil buu u baahanya lanna nebigu muxuu yidhi abriduu bisalaati buui haddii dadka la kala qaadahayo nebigaa kala qaadi lahaa buui tafsiil aan nebigu bixinin in la bixiya waa khaldanta hadal nocaasoo qiimo badan buu le ibn mundir fii kitaabi lawsat waa lagu noqon karaa man an abi hureyrata radi allahu canhu ana nabiya nebigu sal lay slam qaala wuxuu yidhi man adraka ruuxii haleela min asubxi salaada subax xaggeeda rakcatan hal racada ka haleela hal racada ka gaadha wey man man adraka ruuxii gaadha ama haleela min asubxi salaada subax xaggeeda rakcatan hal ragcada qabla an tatluca ashamsu intayna qoraxdu soo bixin faqad adraka waa haleelay asubxa subxi waa haleelay tii kale unbuu ku daraya ragcaddii u laabnay waman adraka ruuxii haleeloo gaadha rakcatan hal ragcad a ah min alcasri casharka xaggiisa qabla an taqruba ashamsu intayna qoraxdu dhicin faqad adraka wuu haleelayoo wuu gaadhay alcasra casarkii wuu gaadhay intii u laabnayn buu ku daraya wy man muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa isku waafaqay lafdi kaley leeyihiino iy soo saareen oo isla kaasoo kalea oo odhanaya man adraka rakcata min asala faqad adraka asala oo markaa ka guda weyn salaada wakhtigeediioo jooga hal ragcad a ruuxii ka gaadha salaaddii waa wada gaadhay saas man riwaayada muslim waxa weye isagana lafdigiisu man adraka rakcata min asalaati maca alimaam faqad adraka asala ruuxii imaamkiisii hal ragcadoo kaamila la soo gaadha salaaddii waa soo gaadhay salaaddii jamaacadii fadligeedii waa leehi macna limuslimi muslim waxaa u sugnaaday can caaishata xaaluu ka warinay radialahu canha naxwuhu xadiidkaa mid la ah. wa qaala wuxuuna yidhi riwaayadiisa muslim wuxuu yidhi sajdatan buu yidhi badla rakcatan badala rakcatin yani muxuu yidhi man adraka min asubxi sajdatan meesha xadiidka abu hureyra uu ka yahay racati badala rakcatin uma qaala markaasaa wuxuu yidhi wsajdau sujuudana inamaa hiya iyadu arakcatu waa un rakcadii ah, tafsiirkaas inuu marfuuc yahayoo nebigu leeyahayna waa dhici karta inuu raawigu leeyahayna waa dhici karta kii la yidhaahdabana waa sax hadduuna xataa nebiga gaadhsiisnayn raawigu wuxuu wariyey tafsiirkiisa isagaa dadka uga awleysa saas daraaddeed assajda hadduu aragca ku fasiray wayna ku timaadaa oo nusuustu waa u isticmaashaa luqad ahaanna waa sax ayib xadiikaas xadiista waxay daahirkaas kutusaysaa salaaddii waajibka ahayd haddii intaad hal ragcad a ka gaadho wakhtigii kadibna wakhtigii baxo salaadda inteedii kalena waktigii salaada loogu talagalay wakhti aan ahayn ay gashoy dhacdo laakiin hal ragcada waktiga kuu gasho salaadaasi inay adda tahay oy wakhtigeedii aada tukatay bay axaadiistu ku waxaana sidaa ku tegey jumhuurta maalik shaafici axmed iyo isxaaq oo waxay yidhaahdeen hal oo kale intii u dhimanayd unbuu ku daraya maalan qoraxdii soo bixi kartaa soo bixi kartaa salaaddii subax gashay hal ragcadda markaa tukatay bay qoraxdii soo baxay tii kalena ku laabanta tii kalaad ku daraysaa salaadaasina wakhtigeedii bay dhacday kadalika casarkii oo qoraxdii dhici rabtaa salaaddii gashay hal ragcad baa tukatay ood ka gaadhsiisay qoraxdii baa dhacday saddexdii ragcadoodee kale waxay galeen qoraxda dhicitaankeeda kadib saddexdii kale umaad ku daraysaa raacinaysaa salaadaaduna wakhtigeedii bay gashay wadalika fadl ullah tabaaraka wa tacala ilahay fadligiisa wey addoomadiisa uu siinaya macana madhabkaasa wuxuu yahay madhabka xooga badan madhabka xooga badan waa madhabka man xadiidka waxaa khilaafsan nimanka la yidhahdo asxaabu ra'yi oo xanafiyada ah oo waxay kala qaadeen salaada subax iyo salaada casr tafriiqaasi daliil maleh tafriiqaas daliil maleh maxaa yeelay laa macna litafriiqi man faraqa shay-ayni jamacati sunnatu baynahuma sida ibnu mundir leey yani shay sunnaduba kulmisay adiga inaad laba xugum u kala samayso macno ma leh macnay samaynaysa ma jirto waxaa daliishaday sidoo kale xadiidkan culimmada qabta salaada subax waxaan dhihi laha salaada casar salaad subax iyadoo laiska wafaqsanya salaada subax wakhtigeedu inuu ugu dambeeyo qoraxda soo bixitaankeeda waxaa kaloo xadiidkan xujaystay oo daliishaday culimada qabta salaada casarka waktigeedu waa jirayaa ilaa qoraxdu ka dhacdo madhabkana waxaa qaba bacdu ahli isxaaq baa ka waliba ayib qaarkoodna waxay leeyihiin waxay khaas ku tahay asxaabu alacdaar sidii mushaafici iyo muxuu ahaayey heyrkii ay leeyihiin awsaaci iyo waxay leeyihiin waxay khaas ku tahay asxaabu alacdaaroo ilaa wakhtigaa salaadda casar waxaa tukan kara ruuxa ama halmaan ama hurdo ama si uun uu cudurdaar ku leeyahay salaadii uga dhib dhacday dadka aan acdaarta lahayn ayaga salaadooda casar wakhtigeedu waa kaan soo marnayo waxa weeye maa lam tasfari shamsu sooma intayna qoraxdu isbedelin laakiin dadka cudurdaarka lehe shareecada cudurdaar siinayso baa ilaa qoraxdu intay ka dhacayso ayaga jaaniskaa la siinaya macnahana waxaa u markhaati kacayo runtii xoojinaya xadiidka anas bn malik radi alahu canhu nabiga uu ka warinay sal l sl rsulku wuxuu yihi alaa uhbirukum bisalaati lmunaafiqiin munaafiqiinta salaadooda miyaanan idinka warramayn ma idin sheegaa wey yadacu lcasra xata ida kaana bayna qarnaya shayaan salaaddii casar buu iska daynayaa waa iska digdhigayaa ilaa ay qoraxdu shaydaanka labadiisa gees dhexdooda ay ku aaddo waa xilligay dhacaysa w manaa qaama fanaqara ka naqaraati diig buu nabig sal sl markaasuu intuu wax kaga qalabqalsiiyo buu sidii yani digaag biyo cabaysoo kaleet buu kaga qubqubsiinhaya laa yadkuru allaha fiihinna ilaa qaliila bu nabig sl wax yar ilahay xuska uu ku xusaaya waaba iska yaryahay yani waxa weyaan dahaaradiisi iyo dahaaro qaadashadiis salaadii waxa dhanba wuxuu kaga bixi daqaa'iq xilligii waa dilay salaad qumanna ma tukanin waa munaafiqiinta salaadooda bu nabig salawatu rabbi waslamu caleyh muslim iyo keyrkii waa xadidka soo saar xadidka muxuu kutusaya marka salaada casaroo loo digdhigo wakhtigaa qoraxdu isbadeshay munaafiqiinta dhaqankooda w hadduusan ruuxu cudurdaar lahayn inuu digdhiga maha marka asxaabu alacdaar baa iskale wey macnaha tan iyada manaa xadiiska hadlay ayb weli can caaishata radiallahu canha naxwuhu isagana waxa wey waa isku macno unbay faa'iideynayaan xadiidkani waxaa kaloon ka faa'iidaysanaynaa waxaan u tegi doonaa awqaad waxaa jirta ama wakhtiyo la reebay in la tukado waxaa ka mid ah salaada casar kadib iyo salaada subax kadib waxaa ka mida ah xilliga qoraxdu soo baxayso waxaa ka mida ah xilligii qoraxdu dhacayso oo xilliyada nahyiga ugu adag uu ku soo arooraya xadiidkan marka wuxuu inoo faa'iideyn nahyiga awqaadda ku soo arooray waa waxaan salaad waajiba ahayn amaa salaada waajibka iyada xilliga qoraxdu sii dhacaysana waa la tukan karaa xilliga qoraxdu soo baxaysana waa la tukan karaa xadiidkana khasisay cumuumka axaadiistaas saas daraaddeed axaadiistaasi waxay khaas ku noqon doontaa yani salaadaha sunnada ah xadiikan macnahana waan ka faaiidaysanayna man ayb wacan abi saciidin alkhudri radi allahu tacala canhu qaala wuxuu ihi samictu waxaan maqlay rasuul alahi sal ly slam yaquulu leh laa salaata salaadi ma jirto bacda asubxi salaada subax kadib xataa taluca ilaa ay soo baxdo ashamsu qoraxdii walaa salaata salaadii ma jirto bacda alcasri salaada casr kadib xataa takiiba ilaa ay dhacdo ashamsu qoraxdii ay dhacdo muttafaqun calayhi walafdu muslimin muslim lafdigiisuna waxa weeye laa salaata salaadi ma jirto bacda salaati alfajri salaada fajr kadib lafdiga muslimsaas xadiidkan abu saciidin alkhudri wuxuu ka hadlayaa awqaadda ama wakhtiyada aan la reebay ee ayna bannaanayn ama ay karaahiyada tahay in salaadaha la tukado salaadaha sunnada bidaat saan haddaba soo sheegeyn xilliyadaa waxaa ka mid a marka subaxa kadib ilaa qoraxda soo baxa weliba soo bixitaankeeda keliya mehe sida axaadiista kale ay qiiday soo bixitaankeeda weliba qiyaas waranka dherarkiisa le-ogoo kale ay dhulka ka soo kacdo iyo salaada cashar kadib ilaa qoraxdu ka dhacdo labadaa masalaan ka faaiidaysan midda hore oo ku saabsan salaada subax gadaasheeda ma la tukan karaa waxaa soo aroortay labadii ragcadoodee ka horeysay salaada subax ciddii ay ka tagtay oo ka gaari waayey salaada subax markuu tukaday kadib inuu tukan karo taana waxay ku sugan tahay xadiidka qays ibni camrin wuxuu leeyahay ra'aa rasuulu lah sal ly slm rajulan yusallii bacda salaati subxi rakcatayn nebiga wuxuu arkay nin salaada subax kadib laba ragcadood tukanaya markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay wasalam salaatu subxi rakcataan war salaada subax waa laba ragcadood ama su-aal ka dhigo war salaada subax soo laba ragcadood maaha bimacnaa salaaddii subax intuu dadka la tukaday buu haddana arkay isagoo laba kale u taagay ma salaadii subax baa laba ka badata marka tanna ma salaadii subax afar miya markaasaa nebigu wuxuu ku uhi sal lay wasalam sidaa markuu ku yidhi baa ninkii wuxuu yidhi inii lam akun sallaytu rakcatayni latayni qablahumaa rasuul ilaahayow labadii ragcadood ee salaada subax ka horreeyey baanan tukanin fa sallaytuhuma alaan haddaan tukanhayaa hadda kuwan tukanayay labadii ragcadood ee salaada subax ka horreeyey bay ahaayeen fa sakata rasuulahi sal lay sl nabigu waa aamusay markaa waa taqriir sooma taqriir abu daawuud iyo keyrkii waa soo saaray waana xadiis saxiixa ayib salaadii subax gadaasheedii oo la tukaday baan haynaa marka sooma maxaa la tukaday salaad sunno ah oo haddana qallo ah ayib waxaan kaloo soo marnay xadiidkii salaada waajibka ah ayadana xilligaa in la tukan karo qoraxdu soo baxaysa halkaasaa waxay ka qaateen culimmada qaarkood oo yidhaahdeen salaada subax gadaasheeda waxaa la diidan yahay waa salaad sunno oo muطlaqoon sabab lahayn inaad iska tukato un laakiin salaaddu hadday sabab leedahay waa la tukan karaa halkaasay mareen oo salaadaha sababtale waxaa ka mid a ah sunn salaad sunna oo kaa tagtay oo kaleeto maalan salaatuliilkii habeenka aad tukan jirtay baa ku dhaaftay waad tukan kartaa bay leeyihi maalan salaad nadar ohoo kale waa waajibtaas maalan sujuudda qur-aan baad akhrinaysa sujuudu tilaawa qur-aankii ad akhrinaysaa soo martay waa sujuudi bay leeyihi maala salaada janaazadoo kale janaaza timid bacda salaati subxi waa lagu tukan bay leeyihi maala masaajid baad soo gashay bacda salaati subxi oo kale waad ku tukan bay leeyihin lanna waa salaad sabab leh wixii salaad sabab lahoo dhan waa la tukan karaa bay leeyihiin xadiidkan marka laa salaata bacda subxi xataa tatluca shamsa waxay ku qaydeen wixii salaad een sabab lahayn bay ku xambaareen ee laiska tukanaya ila sunan mulaqaa iska jiro iska furane kuwaasay ku khaas sidaasina waa madhabka imaamu shaafici riwaaya can axmed waxaana rajaxay oo aad weliba ugu dooday sheekh islaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah saas macnaha ayay rajaxayaan laakiin waxaa runtii waxay u muuqataa addacwa acamu min adaliil waxa la yidhaha addacwa acamu min addaliil keliya waxaan haynaa labadii ragcadoodii ka horeeyey salaada subax bacda salaati subxi ruuxay ka tageen inuu qalleeyey intaa wixii ka siyaasanoo salaadaha kale sabab kale ah in la camimo salaad sababahoo dhan la geliyaay daliilka way ka guda weynta soma dacwada la sheeganayo daliilka la daliishanayo waxaa ka guda weyn dacwadaa guda weyn daliilku waa ka haasanya ishkaaliyadaasi meesha waa ku jirta laakiin waxay leeyihiin si nusuusta loo jamciyo ariiqa ugu dhoween loo jamcin karo waa kaasay leeyihiin bacd almuxaqiqiin baana ra'yigaas rajaxaya ay shaaficiyadu mareen masle waa masladaas waa salaada salaf masalada labaad iyo ee xadiisku ka hadlo salaada casar gadaasheeda ilaa qoraxdu ka dhacdo ma sidaasaa oo salaadii casarba haddii la tukado ilaa qoraxdu ka dhacayso sunnaba lama tukan kara miya mise saa waa ka gadisanta asawaab waxa weyaan sidaa waa ka gadisanta waxaa qaydaya xadiidkan salaada casarka marka la tukado ilaa qoraxdu ka dhacayso waa wakti dheer sooma waxaa qaydi doona xadiidka kan ku xiga ee cuqbat bni caamir oo wuxuu odhan doonaa waxiina tatadayafu shamsu lilguruub xiliyaduu nebigu salaada reebay waxa weeye waa markay qoraxdu u iilato dhicitaan markay sii dhacayso xadiidkaas inoo soo socda wuxuu faa'iideeyey marka salaada casar gadaasheeda waa la tukan karaa laakiin nahyigu wuxuu khaas ku yahay xilligay qoraxdu sii dhacayso marka xadiidkani waa mulaq kan cuqbat bnu caamirna waa muqayid wakhtigiibuu qaar sii qayday oo sii kala saaray macna sidaas baana xoog badan waxaa madhabkaa qaba in salaada casarka kadib la tukan karo xilliga nahyiguna keliya uu khaas ku yahay qoraxdu markay dhacayso un waxaa qaba saxaabo aad u fara badan baa qaba cumar baa ka mida cali baa ka mida zubayr baa ka mida cabdulahi oo wiilkiisaa ka mida tamiim daari baa ka mida nucmaan ibnu bashiir baa ka mida caaisha ka mida abu ayuubin ansaari baa ka mida saxaabo badan baa qaba waxaa qaba cadad badanoo taabiciinta ka mida ibnu mundir baa madhabkaa doortay waxaana madhabkaa ayidaya in bacda salaati subxi la tukan karo intayna qoraxdu aynan yani ka gaadhin xilligay dhici doonto inta ka horeeya in la tukan karo yani qoraxdaysa isbedelin waxaa ayidaya xadiiu caaisha radi anha waxaa ayidaya xadiiu caaisha waxay leedaha caaisha wallaahi maa taraka rasuulu lahi sal lay slam rakcatayni cindii bacda alcasri qatu ilaahay baan ku dhaartay nebi maxamed casarka kadib laba ragcadood agtayda weligii muusan ka tegin casarka kadib weligii agtayda markuu yimaado laba ragcadood weligiina ma kama tegin buhaari muslim baa xadidkaa soo saaray waxaa kaloo xoosinaya xadiidka umu salma radi allahu canha waxay yidhi idakala calaya rasul lah sal lay slam bacda alcasri fasallaa ragcatayn casarka kadib uu nebigu iisoo galay laba ragcadood buu tukaday markaasa waxa hi ya rasuul allah ina hadihi salaatun maa kunta tusalliiha tani waa salaad aadan tukan jirin casr kadib maada tukan jirin maxay tahay labada ragcadood markaasaa nebigu wuxu uri sal lay slam qadima wafdu banii tamiimin faxabasuunii can irakcatayni kuntu arkachumaa bacda salaati duhr wafdi reer bani tamiima ii yimid oo labadii ragcadoodoo duhurka ka dambeeyey bay iga mashquuliyeen ama iga reebeen oo iga mashquuliyeen iyagii baan hadda tukanay bu nab sal l kadibna wuu daa'imay rasuulku salawatu rabbi aslam aleh labadaa ragcadood marka nebigu waa tukan jiray caaishana way tukan jirtay saxaabo badanna way tukan jireen bal bilaal iyo waxaa ka sugan keyrkood inay yidhaahdeen inay tukan jireen oo yidhaahdeen maxaad u tukanaysaan markii la yidhi waxay yidhahdeen nahyiga nebigu wuxuu reebay un xilliga qoraxsu dhacayso inta ka horreysa waa la tukan kara xadiid ha yidhahdeen macnaha ra'yigaasaa u xoog badan salaadsa wax marka waa la tukan karaa saasaana xoog badan maxaan bacda salaat alcasr salaada casar kadib waa la tukan karaa intay qoraxda dhicitaankeeda ay soo dhowaanayso markay isbadashoy sii dhacayso xilligaasuu nahyigu khaas ku noqonaya macnaha ayib halkan waxaa kaloon ka yani waxa wey iyadana mudan inaan baraarujinno waktiga karaahiyadu ma salaaduu ku xidhanya mise waktiguu ku xidhanya oo maalan ma waktigii casarku hadduu soo galaba salaad casar mooyaane wax kale ma bannaana miya mise karahiy waktiga karaahiyadu wuxuu ku xidhanya salaada oo salaada markaad tukato wixii ka dambeeya munfajarku markuu dhasho wixii ka dambeeya labadii ragcadoodee sunnada may wax kale lama ogola miya mise salaada fajriga wakhtigii karahadu ku xidhanta wixii ka dambeeya jumhuurtu waxay qabaan wakhtiga karaahiyadu salaaduu ku xidhan yahay wakhtiga kuma xidhna oo salaadda marka la tukado wixii ka dambeeya unbaa ruuxa wakhtulkaraha u noqonaysa haddii subax la yidhahdo iyo haddii casr la yidhahdaba ee zamanka lagu xidhi maayo saasay u badan yihin waxaana faa'iideynaya lafdigan muslim lafdiga muslim wuxuu yidhi laa salaata bacda salaati اlfajri muxuu qaydayaa lafdigii hore odhanayey laa salaata bacda alfajri fajarku waa wakhtigii ogow bacda salaati اlfajri riwaayadan tiri baa marka sii cadaynayso sii muujinaysa man ayb walahu waxaa u sugnaaday muslim can cuqbat bni caamirina uu ka warinaya muslim kadalika waxaa wariyey ahlu sunan iyo axmed iyo bayhaqi keyrkood baa soo saaray can cuqbat bni caamir wuxuu ka warinaya nabigu inuu yidhi alaau saacaatin saddex saacadood kaana wuxuu ahaa rasuululahi sal lay slam rasuulku yanhaana mid naga reeba an nusaliya inaan tukanno fiihinna saddexdaas saacadood dhexdooda wa an naqbura iyo inaanu qabriyeynoon aasno fiihinna saacadaha dhexdooda mowtaanaa dadka naga dhintay xiina wakhtiga wey tatlucu ay soo dhalanayso ashamsu qoraxdu ay soo dhalanayso baasiqatan xaalay tahay mid soo baxaysa xataa tartasica ilaa ay soo kor noqoto qayda rumxin aw qadar rumxin waxiina wakhtiga weeye ka labaad yaquumu uu istaagayo qaa'imu ahahirati hadhka hadhsiimada keedii istaagahayay markuu istaago wey yaquumu uu istaago qaa'imu ahahirati hadhka kiisii istaagahay xataa tazuula ilaa ay zuushoy leexato ashamsu qoraxda ilahay ka leexato waxiina watiga wakhtiga saddexaadii tatadayafu ay u leexatay u iilato ashamsu qoraxdii lilguruubi dhicitaan saddexdaa saacadood waa naloo diidi jiray xiina yaquumu qaa'imu ahirati waxaa laga wadaa habkii markay qoraxdu ay kala barhka ku taagantaha la yidhaahdaa qaaimu ahira dahiirada waxaa la yidhahdaa waa waa harhsimado harki qaaimu ahira waxaa loo yidhi bay dhahaan culimmadu qoraxdu say u socoto oy samada beerkeeda usoo fuulayso kor ugu soo socoto markay kala barhka joogto ruuxuu suu u fiirinayo u fiirinayo waxaad isleedahay halkaa markay timid waxoogaa xarakadeedii iyo socodkeedii sidii hormaa waxyarba isdhimaysaabad leedahay waxa fiirinaya wuxuu isleeyahay socodkeedii hore ma leh sidaas daraaddeed baa waxaa loo yidhi qaa'imu dahirati oo qoraxdii baa laysmoodsiinayaa inay istaagtay magacu halkaasuu ka yimid waana harkii markay kala barhka samada ku taagan tahay qoraxdu weeyaan macnaha saddexda xilliya xadiidku uu faa'iideeyey oo markay qoraxdu soo baxayso iyo markay sii dhacayso iyo markay samada kala barhkeeda ku taagan tahayna weli ka leexanin saddexdaa goorba inay karaahiyo tahay bacdu ahlilcilmina xaaraan bay leeyihiin yani waxa weye iyada hadalkama joogo lana tukan karaynin dadkana aan la aasi karin inaan la tukan karayn waa loo badan yahy ama aaska inaan la aasi karaynin xiliyadaa saddexdaa waxaa qaba xanaabilada weliba waa xaaraan bay qabaan intooda kale madaahibta kale waxay qabaan waa karaahiyey qabaan qaar waxay leeyihiin allahumma inuu meydku uu dilaacayo isbedelayo mooye marka waa laiska asaya xaalo daruura wey macnaha ayib sababta lagu cileeyey waxa weeye oo yani xilliyada nahyigu ugu adag yahay wey qoraxda markay sii dhacayso iyo markay soo baxayso saas daraaddeed baa cabdullahi bni cumar wuxuu dhihi jiray xadiis nebiga uu ka warinay sal ly aslam laa yataxara axadukum fayusallii cinda tuluuci ashamsi walaa cinda guruubiha wakhtigaa qoraxda soo baxayso iyo wakhtiga sii dhacayso salaadda ha kula dadaalina oo hala fiirsanina waa la cileeyey marka ciladu waxa weeye sida axaadiista nabiga kusoo soo arortay markay soo baxaysana waxay ka soo baxdaa shaydaanka labadiisa gees dhexdooday ku soo baxdaa yacni shayaaiintaa u jeedsatoo geesaha iyo madaxay qaabiliyaan way u sujuudaan gaaladuna way u sujuudaan gaalada qoraxda caabuda waxaa la diidan yahay markaas cibaadadaadii iyo salaadii ilaahay aada u tukanaysa iyo gaaladu cibaadadii ay qoraxda caabudayeen shayaaiinta caabudayeen inay isu ekaadaan baa la diidan lanna mukhaalafada gaalada iyo dhaqankooda iyo madaahirtooda la khilaafo waa asal ka mida ah usuusha shareecada markay sii dhacaysana sidoo kale shayaadiintaa u sujuudda oo bayna qarnay shaytaan bay ku dhici gaaladuna way u sujuudaan xilligaa marka inaad adiguna u muuqato walow qalbigaaga ilaahayba u tukee laakiin inaad u muuqato ficil ahaan wax waafaqsanoo kale aad u muuqataa la diidan yahay labadaa xiliba karaahadu aad bay u adag tahay culimada taxriimka ku ilaaqdeena taxriimku aad buu adag yahay man sidaas weyaan ayb amaa xilliga iyada hadhkii ah sababteedu waxa weeyaan xadiidka caddaynaya oo nabigu wuxu uhi sal lay slam fainahu xiinaidin tusjaru jahanam tusjar jahanam xilligaa jahanamaa la shidaa naarta jahanamaa la shidaa xilligaas maadaama la shidayo oo kulkeedu daran yahay iyadana salaada lama ogola wlxukmu taani buu yihi sheekhu xukmiga labaad oo xukumka labaad kee wey wa xiina yaquumu qaa'imu ahiro habkii salaad inaan la tukan karin wlxukmu haani xukumka labaad oo nisfu nahaar salaada la tukanaya cinda ashaaficiyi shaafici agtiisuu ahaada shaafici baa soo saaray min xadiidi abi hurayra abu hurayre xadiidkiisa xalwy bisanadin buu kusoo saaray daciifin daciif ah wa zaada wuxuuna siyaadiyey ilaa yowma aljumucati maalinta jumcada mooye xadiidkaa shaafici soo saaray wuxuu leeyahay harkii lama tukan karo ilaa maalinta jumcada mooye xadiikaasina sanadkiisu waa daciifun jiddan waxaa ku jira nin la yidhaahdo ibraahim ibnu muxamed ibni abi yaxya oo matruuk ah culimada qaarkoodna kadaab inuu yahay ay ku sheegeen uru kalena waa leya waase daciif kulligii wax ka kici kara ma jiro mushkiladu xadiidka qeybtiisa hore waa saxi laakiin mushkiladu xaggee ka timid ilaa yowmu ljumucati istinaha wey ah, maalinta jumcada in laga soo reebo dacfigu halkaasuu ku wajahay man wakada kaa hore xaaluu la mid yahay ayaa liabi daawuuda buu u sugnaaday can abi qataada xaaluu ka warinaya naxwuhu isaga mid lamida abu daawuudna soo saaray oo abu qataada uu ka warinay lafdigiisu waxa weeye markuu abu daawuud uu ka warinaya abu qataada lafdigiisu waxa weeye ana nabiya nebigu sal ly slam kariha asalaata nisfa nahaar ila ywm ljumca maalinta kale barhkeeda salaad in la tukado nebigu waa karahaystay ilaa maalinta jumcada mooyaane ina jahannama tusjaru ila ywm ljumuca lafdigaas way lafdiga abu daawuud soo saaray isaguna waa daciif ah, xaafidku wuxuu uga aamusay ma aqaano maadaama kaas shaafici soo saaray buu ihi waa daciif kanna inuu ku daray ahayd u yihahdo waa daciif isagan leanna waxa weye leyt ibn abi sulaym baa ku jira sanadkiisa layt bn abi sulaym mukhtali lam yatamayaz xadiiuhu faturik waa isku darmaday waayihiisii dambe xadiikiisii baa la kala saari waaye marka markaasaa laga tegay wiiisii o dhan marka ninkaasaa ku jira sanadkiisa waa daciif inqiaac iyo irsaalna waa lagu aaday waa lagu cileeyey saas daraaddeed baa abu daawuud utishaaraya dacfigiisa man xadiku marka waa daciif in jumcada laga soo reebaa daciif ayb laakiin jumcada in la tukan karo oo iyada hadhkii la tukan karo qoraxdu markay kala barhka joogto oo maalmaha kale ayna la mid ahayn ayaa axaadiista loo deliishada waxaa ugu roon xadiidka salmaan alfarisi xadiiska caankeed garanaysaan laa yaqtasilu rajulu yowma aljumucati wayataaharu ma istataaca min tuhrin wayaddahinu min duhnihi aw yamasu min tiibi beytihi uma yakhruju falaa yufariqu bayna اtnayni uma yusalii ma kutiba lahu uma yunsitu ida takalama alimaam gufira lahu maa baynahu wa bayna aljumucati اlukhra ruuxii markuu yani masaajidka tago maalinta jumcada intuusan imaan soo qabaysto si soo udgiyo soo dahaaro qaato soo saliidayso soo subkado kadibna markuu masaajidka yimaado dadka aan kala kala farqininoo dad isla fadhiya aan dhexdooda gelin kadibna tukada wixii ilaahay u qorayo salaada tukada imaamku markuu istaagana khudbadiisa si fiican u dhegaysta jumcada iyo jumcadii kale wixii udhexeey waa loo dhaafaya xadiikaas waxaa soo saaray yani waa adii yani sugan wey waa xadii sugan xadiikaas marka muxuu tilmaamaya ruuxu xilli kasta oo u yimaado jumcada masaajidka u yimaado inuu salaad tukan karo salaadaana uu wadi karo ilaa imaamku uu khudbada u istaago soma xadiisu saa ma faaiidaynayo maalintii jumcada marka kala barhkeedii halkaasuu ku jira xadiidka ugu reynoo loo daliishado in jumcadu ayna ku jirin nisfu nahaarkeedana la tukan karayo xadiiskaasaa u roon oay culimada qaarkood daliishaday imam bayhaqi iyo baa u daliishaday wixii kale oo dhan waada daciif saas man wacan jibayr bn mucimin radi allahu canhu qaala wuxuu ihi qaala rasuulu lah sal ly slm rasuulku wuxuu yihi yaa banii cabdimanaafin ree bani cabdimanaafw ilma cabdimanaafw laa tamnacuu ha reebina axadan ruux oo ha u diidina oo daafa dawaafay bi haada albeyti beytkan dawaafay oo wasallaa tukaday ayata saacatin saacad kasta oo shaaa uu doonay saacaddaasoo min leylin habeena aw nahaarin maalin ah rawaha waxaa wariyey alhamsatu shantii ibn xibaan iyo xaakim iyo daara qutni iyo iyo keyrkood soo saaray sidoo kale wa saxaxahu waxaa saxiix xadiidka atirmidiyu tirmidi baa saxiixiyey wabni xibbaana ibn xibaan ayb kadalika waxaa saxiixiyey alxaakim ayib xadiikaas waxaa loo deliishaday xiliyada karaahiyada ah ee la yidhi salaad sunna a lama tukan kareen hadda ka soo hadlayna waa dadka aan maka jooginin xaramka joogin dadka iyagu xaramka jooga karaahiye waktigooda wakti karaahiye a ma lahoo xilligay doonaan bay tukan karaan waxay ka dhigeen marka xadiidkani inuu khasisayo axaadiista kusoo soo aroortay awqaatu lkaraaha sidaana waxaa qaba oo ku tegey culimo uu ka mid yahay maalan alimaam shaafici iyo keyrkood waxay yidhaahdeen yajuusu salaatu fi lbeyti nawaafisha waa lagu tukan karaa bay yidhaahdeen wakhti ay karaahe tahayna ma jirto oo ha noqoto salaad sabab leh tu kale ha noqoto bacdu ahlilcilmi waxay leeyihiin waxa laga hadlayo waa salaadii sababka lahaydoo tii sababka basay ku khasilaya adiga xadiidkani mukhasis buu noqon karaa maxaa yeelay ayata saacatin waa cumuum cumuum haddana axaadiista awqaatulkaraha marka la fiiriyo baynahumaa cumuum wa khusuus min wajhin bay noqon karta midba dhinac buu u guda weye midba dhinac buu u guda weye laakiin axaadiistaasi awqaatulkaraha ku aroortay takhsiis badan baa galay takhsiis badan baa galay kan laakiin ku saabsan xaramka ilaa hadda takhsiis lama hayo waxaa la yidhahdaa laba cumuum hadday iska hor yimaadaan midka takhsiisku galay baa daciif oo maala waxaa ka mid ah awqaatulkaraaha iyo hadday iska hor yimaadaan maalan axaadiista ku soo aroortay labada ragcadood ee taxiyatulmasjidka ah taxiyatulmasjidka taxiyatulmasjidka yaa la fadhiisani baa laba ragcadood in la tukada mooye ayib awqaadtii karaahiyadaad soo gashay maxaad samaynay marka waa tukan limaada xadiidkan labada ragcadood ee taxiyada ku yimidna dhinac buu u guda weyn yahay axaadiistan awqaatulkaraha ku soo aroortayna dhinac bay u guda weyntah midba dhinac buu caam u yahay ha ahaatee axaadiistan awqaatulkaraha ku kusoo aroortay takhsiis baa galay oo waanaga somayna soo sheegin mar in la tugtukaday salaaddii waajibkii baa geli karta sunnadii faa'itadahayd baa gashay takhsiis baa galay waxaa la yidhahda marka cumuumka haddii takhsiis galo cumuumkiisii baa daciifaya laakiin labada ragcadood ee taxiyatulmasjidka ah ayaga cumuumkooda wax takhsiisoo gale lama hayo xataa nabiga salawatu rabbi slam aleh oo khudbada u taagan ninkii fadhiistay waa kii istaaji soma ah, tukuu ku yidhi xilliguna xilli salaadeed maha leanna khudbaa la dhegeysanaya soma laakiin labadii ragcadood tukuu yidhi nabigu sal lay slam marka waxaa xoog badan bay leeyihin inaan laga tegi karin labada ragcadood cumuumkooda markaas yaa raajix maxaa yeel takhsiis ma gelin calaa hada asaas ma katama la dhihi karaayo xaramka iyo salaadiisa isaga awqaadeedu inaysan karaahan lahayn saasuu imaam shaafici ku tagay caleyh raxmat ullah wacan ibni cumar radi allahu tacala canhuma ana nabiya nebigu sal lay slam qaala wuxuu yihi ashafaqu shafaqu alxumratu waa guduudka salaada cishaha nabigu sal lay slam wuxuu tukan jiray markuu shafaqu tago soomahayn ama qarsoomo ayib shafaqu muxuu yahy marka ashafaqu alxumratu waa guduudka cawaweerta wey macnaha rawahu waxaa wariya xadiidka addaara baa wariyey bayhaqi sidoo kale wariyey wa saxaxa wuxuu saxiix yeelay ibnu qusaymata wakayruhu iyo kayrkiiba waqfahu xadiidkan inuu mawquuf yahay cala bni cumara cabdulahi bni cumar inuu mawquuf ku yahay ee nabiga uusan gaadhsiinayn inuu mawquuf yahay waxaa kaloo saxiixiyey bayhaqi ibn cabdilhaadi iyo keyrkooda ayb kadalika bisanadin daciif wuxuu soo arooray isagoo mawquufku ah cala abi hurayra ibnu khuseyma wuxuu soo saaray sidoo kale can ibn cabdilaahi bni camrin inuu yidhi wawaqtu lmaqribi ila an tadhaba xumratu shafaq xumratu shafaq iyadana waa soo aroortay laakiin nin waxaa ku jira saduuq aho waa xadiidka markii la sugayo uruqdiisa uruqdiisa marka laisku geeyo xadiidku xasan buu noqon karaa lanna dhowr uruqoo waqfigana waa ku arooray mawquufka iyo marka laysla raadsado ayuu marka xoogaysan karaayo noqon karaa xasan noqon karaya ayib xadiidka marka in shafaqa uu ka yahay macnaha uu ku tusayo ayaa waxaa ku tegey culimada say u badan yihiin badankood baa saa maray cabdulaahi ibni cumar ibni cabaas imaam maalik hawri shaafici axmed isxaaq abu thawr iyo saaxiiba abi xaniifa yacquub iyo muxamed muxamed iyo abu yuusuf sidaasay wada mareen oo waxay yidhahdeen ashafaqu huwa alxumra saasay qabaan qolyo culimadii salafka ka mida weliba saxaabada qaarkood ku jiraan baa khilaafsan oo waxay leeyihin ashafaqu huwa albayaad shafaqa guduudka lama dhehee caddaantaa la dhaha bimacnaa markii guduudku tago guduudka maxaa ka dambeeya ya soo caddiin kama dambeeyo caddiinkaasaa shafaq la yidhahdaa bay qaarkood ku fasireen madhab noocaasaa jira oo culimadii salafka qaarkood ay qabeen iyo madaahibta qaarkoodna ay qabaan kaasaa marka laga xoog badan iyo waxaa xoog badan shafaqu inuu yahay alxumra xadiikan xasanka ah marki la cuskada man guduudkaasi markuu tago marka waa joogaa salaadda cishaa waa joogtaa man an ibni cabaasin radi alahu canhuma qaala wuxu hi qaala rasul lah sal lay sl rsulku wuxuu yihi alfajru fajarku fajraani waa laba fajar fajrun fajar yuxarimu wuxuu xarimaa aacaama cuntadii wataxilu waxaana xalaalowday fiihi fajarkaa dhexdiisa asalaatu salaadii wa fajrun fajarna taxrumu waxaa xaaraamowday fiihi dhexdiisa asalaatu salaadii ay waxaa laga wadaa salaatu subxi baa laga wadaa wataxilu waxaana xalaalowda fiihi fajarkaa dhexdiisa alacaamu cuntadii baa xalaal noqotay wax cunidii rawaha waxaa wariyey ibnu khusaymata walxaakimu wasaxaxa weyna saxiixiyeen daaraqudni baa sidoo kale wariy xadiidkan laba fajar buu kala saaraya fajar waa fajarka fajru kaadibka oo waa midka ooga hore la yidhaahdo ooga hore waa iftiin cad oo isku dherariya samada kaa fajar baa la yidhaahdaa kaa dhalashadiisu salaad subax kuu bannayn maayo salaad subax ma tukan kartid ma gaadho wakhtigeeda laakiin haddaad soomi rabto cuntadii waad cuni kartaa fajarna saadiq baa la yidhahda waa midka dambo guduudku la socdo isagu wuxuu sameeyaa wuu isballaadhiyaa jihaduu xaggiyo xagga u kala aadaan ee cirka iskuma toosi fajarkaa dambe ayaa marka ciddii soomaysayna cunto ka xarima salaadii subaxna xalaaleeya labada fajar markaan axkaam bay kale leeyihin xadiikaas laba ciluu leey <clears throat> xadiidku laba ciluu leeya cillad kooda waxa weeye muxamed ibn cabdillaahi zubayri nin la yidhahdaa ku jira oo macnaha waxa weeyaan xadiidka sawri markuu ka warinaya gafi jiray sawri buuna ka warinaya ciladiisa labaad waxa wey xadiidka rafcigiisa iyo waqfigiisa waa laisku khilaafay abu axmed bn zubayr in la yidhahdana la gooni noqday rafcintiisa labadaa cilodood buu qabaa laakiin xadiidku bimajmuuci turuqihi buu ku sugan yahy uruqdiisa kale marka la uruuriyo iyo shawaahidiisa yuu asaxay walilxaakimi xaakim waxaa u sugnaaday min xadiidi jaabirin xaaluu ahaaday naxwuhu isagoo kale xadiidka mid lamid xaakimna soo saaraya jaabir ka warinay wazaada wuxuuna iyaadiyey xadiidkiisa wuxuu ku ziyaadiyey jaabir fi ladii midka yuxarimu xarimaya aطacaama cuntada xarimaya midka cuntada dadka u diidaya wuxuu ku siyaadiyey inahu isagu yadhabu wuu tegaya oo ooga hore ah lafdiga uu ku daray waxa weeye inahu isagu yadhabu waa tegaya mustaiilan xaaluya mid isdhereerinaya fi lufuqi jihada isku dhereerinaya sifadiisu waxa weeye kaas hore ooga hore jihada iyo kor buu aadaya kor buu isu dheeraynaya manaa ufuqa waa dhanka jihado wa fil aakhari ka kalena wuxuu ku daray fajarka dambe wuxuu ku daray inahu isagu ka danabi sarxaani bahasha yeyda la yidhaahdo saynteedoo kale yani sida saynta yeydoo kale yuu u baahayaa oo u fidayaa oo uu u firdhayaa isma taagaye dhinacyuhuu u baahaya w manaa saas weyaan lafdigiisu waxa wey xadiidka alfajru fajraani faama alfajru aladii yakunu kadanabi sarxaan falaa taxilu salaat wa yuxarimu acam danabka kaa dambe fajarkaa dambe ee macnaha sida saynta yeydoo kale ah salaada cuntadana waa xarimaya salaadana waa xalaalaynaya waa kii dambe man xadiikaasi xaakim wuxu ley sanadkiisu waa saxiix dahabi baana ku waafaqay laakiin imaam bahriqi caleyh raxmatullah wuxuu leeyahy isagoo mawquufana waa la wariyey isagoo mursalana waa la wariyey almuhim xadiidka labada fajar sheegaya shawaahid iyo duruuq badan buu leeyahy bishawaahidihi buuna xadiidku ku asaxaya ama xasan ku noqonaya markuu ugu yaryahay waa sugan yahy labada fajaro labada axkaamta kale leh ayuu marka inoo sheegay midka dambe ayaana salaada subax ay ku soo gelaysaay oo ku dhalanaysa man midka hore may hada bilahi towfiiq wsal llahuma wslm cala nabiyina mxamed wala ali w sabi slm